alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu cala almabcuuhi raxmata lilcaalamiin wcla aalihi waasxaabihi طayibiina طaahiriin wcla man saara cla nahjihim ila ywm اddiin wabacd waxaynu insha allahu tacaala cashirkeennii ayaynu bilaaban doonaa cashirkeennii hore su'aalihiisii ayaynu kolkaa wax yar iska weydiini culimo waxaynu qaadanay maalintii dhoweyd mafcuul mulaq almafcuul lmulaq ayaynu qaadanay waxaa la doonayaa culima haddaba mafcuululmutlaqu bal qof mafcuululmutlaqa laba tusaale iga siiya oo midna mufrad munsarifa ah midna muhanne ah ayaan doonayaa hal arday oo mafcuululmutlaqa laba tusaale iga siiya waa tusaale ama jumla mufiida oo mafcuululmutlaq ku jiro waa jumla mufiida oo mafcuululmulaq uu ku jiro laakiin mafcuululmulaq waa mufrad munsarifa isla markaa haddana jumlo labaad oo mafcuululmulaq uu ku jiro mafcuululmulaquna waa musanne kuma labadaa namber keenaya nacam istaag sheekh jumla mufiida baan kaa rabaa waxaa ku jira waa mafcuululmulaq mafcuululmulaq baa ku jira mufrad munsarifa waa daraba almucallimu addaaliba darbatan waa mufrad munsarifa miya nacam waa mufrad munsarifa shukran isla markaa waxaad keentaa mafcuululmuطlaqaasoo musanna'a jalasa addaalibu jalsatayni jalsatayni ma mu'akid baa mise waa mubayinu linowci caamilihi mise waxa weye mubayinu licadadi caamilihi jalsatayni markaa tidhaa waa mubayinun licadadi caamilihi bal waxaad ka dhigtaa jalasa daalibu jalsatayni sow maaha adigoo jalasa isticmaalaya masderka jalasa mubayinun linawci caamilihiina ka dhig jalasa adaalibu juluusan mubayinun linawci caamilihi baan rabaa jalasa adaalibu juluus alculamaai waa sax weeye waxaan iskaa rabaa isla markaa haddana adigoo ficilka jalasa'a isticmaalaya masderka mu'akid ka dhig masderku mu'akid haynoo noqdo waa jalasa almucallimu juluusan masderkaasi waa mu'akid jazaaka allahu khayran iska fadhiisa sheekh sheekh maxamuud nacam sheekh maxamuud waxaynu weydiinaynaa horta bal waxaan masderka la yidhaa waynu fahnaan u malaynaya amaa mafcuulmulaqa imisuu mafcuululmulaqu u qaybsamaa maxmuudow saddexdaa bal noo sheeg sheeg mu'akidun licaamilihi haddaad lificlihi tiraa qusuur baa ku jira mu'akidun licaamilihi waa kow mubayinun linawci caamilihi waa laba mubayinun licadadi caamilihi waa saddex haye qayb afraad baan ku darnaye ma ku dari karaysaa qayb afraad ayaynu ku darnee maxay ahayd maxaa tidhi sheekh bal qaybtaa afraad sheeg sheekh maxamed haye waa maa yanuubu canhu wax wakiilka ah ayaa jira waxyaaba wakiilka ah ayaa jira sax sheekh maxamuud waxaad noo sheegtaa eg mid kaste afartaa qodob hal tusaale naga sii mubayinu lidhawci caamili hal tusaale naga sii mubayinu licadadi caamili hal tusaale naga sii mu'akidka hal tusaale naga sii maa yanuubu canhuna hal tusaale naga sii afar tusaalaan kaa rabnaa markaa jalasa caliyun juluusan waa maxay waa mu'akidun licaamilihi haye jalasa haa jalasa caliyun jalsatayni waa maxay kaasina waa mubayinun licadadi caamilihi haye kharaja caliyun ha kharaja caliyun khuruuja sibyaan sida caruurtu u baxay waa sax weeyi waa hadal khald saxa weeyi haye kaasina waa maxay kaa sida carruurta u baxay maxaa masterkaa la odhanaya mafcuulmulaqa maxaa la odhan mubayinun linawci caamili haye maa yanuubu canhu baa kaa dhiman markaa falaa tamiilu kula almayli waa kuladaa maylka loo idaafeeyey shukran sheekh iska fadhiiso waxaan doonayaa xaggeennan nacam sheekh cabdiraxmaan sheekh wajaba masderkeegu muxuu ahaa wajaba masderkeegu muxuu ahaa wajaba wujuuban shukran baaca masderkeegu muxuu ahaa baaca hee waa baycan shukran qaala masderkeeguna muxuu ahaa waa qawlan maasha allah wahaba masderkeegu muxuu ahaa wahaba yahabu wahaba yahabu sheekh wuu la helayaa intii horeba suu la helayay soo maydaan arkaynin maa sha allah masderkaa facdaa maqan wahaba yahabu hibatan hibatan sheekh iigu dar samica masderkeega samica samica yasmacu simaaca ma samcan waa sax weeye simaacanna waa sax bay ku tahay samcanna sax bay ku tahay asmaca sheekh iigu dar maxaa tidhi ismaacan eeg waa ambata maynu maalintii dhaweyd ma soo dhiganayni ambata imbaatan axsana ixsaanan aamana iimaanan akhlasa ikhlaasan asmaca ismaacan sheekh istamacana igu dar istimaacan waa sax wey samaca igu dar waa xabadii u dambaysay tasmiican jazaaka allahu khayran sheekh iska fadhiiso jazaaka allah khayr mas'aladaas sheekhuu ka jawaabaya eed arkaysiin waa sarfiyo naxwo maaha la socda markaa kitaabta sarfiga ah cashirada hore markaynu qaadanno si fiican baad uga jawaabi karaysiin masderkan kolka waxaa laga yaabaa arday badan inay leeyihiin warniyow masderkii sida ficilka looga keenayaa weli wuu nagu adag yahay way dhici kartaa arday inay tidhaa ficil kasta sidaad masderkiisa ku garanaysa sarfigaa sheegi doona waynagi lahayn ilaa boqol dariiq baa lagu keenaa maalintii dhoweyd ilaa afar dariiq baan isku sheegnaan u malaynaya xabad layliska saddexaad xabad qura ayaan sheekha ka daayay oona sheekha weydiinin xabaddaa kuma masterkeyga sheegaya sheekha baluda jaahada maxaa tidhi sheekh yaa ijhaadan juhdan may jihaadan shukran jihaadan waan masder kaley leedahay jihaadan wuu jira masderka kale ayaa garanaya maalintii dhoweydkaan idiin magacaabay bal ardayga dambe mujaahadatan waa in miim godan lagu daraa saawe jihaadan iyo mujaahadatan saabaqa sheekh bal masderkeega ii sheeg saabaqa yaa sabqan may saabaqa sibaaqan waa mid mid labaad baa jira musaabaqatan waa jaahadoo kaluun jihaadan iyo iyo iyo mujaahadatan sibaaqan iyo musaabaqatan haye waxaan doonayaa mar labaad sheekh shaaraka ayaan kaa doonaya mar waa mushaarakatan markii labaadna mushaarakatan waa mid waa sax yaa ishraakan shiraakan shukran iska fadhiisa sheekh haye sheekhu su'aal buu si wanaagsan haye sheikhu wuxuu idhi qaamo iyo dahaba labadaa masderkooga ayaan doonayaa in la ii sheego waa sax wey wixii kale waan soo fadhiisiiyee labadaa unbaan isla seegay buu yidhi waa sax wey yasuru lmar'u maa dahaba layaali wa ina dihaabahunna lahu dihaabun gabayaaba gabay tirinaya wuxuu leeyahay yasuru lmar'u yasuru lmar'a qofka waxa ka farxiya maa dahaba layaali maalmahan tegaya khamiistii intay soo jirta iyo maanta waa jumce wuu farxaya wa ina dihaabahunna lahu dihaabun hadda maalmahan tegaya adiga cumrigaagiibay kaxaynayaanay baabi'inayaan ha ku farxin maalmahan soo socda buu ku leeyahay waxaan uga socdaa dahaba masterkeegu muxuu ihi gabayaagu dihaab dahaba wuu tegay saw maxaan odhanayaa markaa dihaaban tegidda lafteedii waa dihaaban wa ina dihaabahunna lahu dihaabun qaama ayaynu u baahanay saw qaama waa qiyaaman qaama wuu istaagay sow maaha taagnida lafteedii waa qiyaam alqiyaam alqiyaam waa qiyaaman buu noqonayaa masderkii shukran baabu darfi zamaan wa darfi lmakaan cashirkan waxaynu ku dhiganaynaa waxaa loo yaqaano culima darfu zamaanka iyo darfulmakaanka waa wixii la odhan jiray arfeb of timeka ama arfeb of balaceka wixii la odhan jiray weeye zaban bay ayay magacu yihiin oo waxa zabanka ayaa lagu garanaya zabanka magacyadoodii weeyi ama makaan bay magacu yihiinoo makaanada ay wixii makaana ayay magacu noqonayaan haddaba darfu zamaan iyo darfulmakaan sida la og yahay af carabiga mansuubaadkay ku jiraan af carabiga maxay ku jiraan darfu zamaan iyo darfulmakaan mansuubaadka ayay ku jiraanoo waa mansuub darfu zamaankuna waa mansuub darfulmakaankuna waa mansuub culima waxaa kaloon ognahay oo laga dhex dhadhansadaa fii macnaha fii muxuu ahaan jiray horta fii maxay ahaan jirtay dhex saw ma zamaanka dhex ka yar dhadhansan doonnaa bal af soomaaliga waxaad igu tidhaahdaa sabti baynu joognaa dheh maxaynu odhanaynaa af soomaali maanta maalintaan joognaa waa sabti haddaan ku idhaa eeg maanta waxaan joognaa sabti saw ma sabti baynu joognaa dee sabtida maynu ag joognaa mise waynu dhex joognaa sabtida maxaad u malaynaysaa sow dhexdeedii ma joogno sabtida dhexdeedii sow joogno kolkaa darafkan darfu zamaanka aynu odhanayno waa wax dhex faa'iideeya makaankuna waa wax dhex faa'iideeya uun cali wuxuu ag fadhiyaa baa tidhi maalan sheekh caamir eg caamir buu ag fadhiyaa agta caamir siduu u fadhiistay muna agtiisa ku dhex jiruuna dhex fadhiisanin meel u dhow miyuuna dhex fadhiyin meel u dhow buu dhex fadhiyaa kolka waxaad ogaataa wax alla waxa daraf ah ama ha ahaada zamaani ama ha ahaada makaaniye fii baynu ka dhadhansanaynaa oo hadda fiida laguma darayo haddii fiida lagu daro darafnimadii wuu ka bixiyooo majruur buu noqonayaa waxaad odhanaysaa markaa maalan usaafiru yowma alkhamiis alqaadim sa usaafiru yowma alkhamiis alqaadim yowma alkhamiis waxaan safri doonaa khamiista soo socota haddii ilaah yidha khamiista soo socota macnaheegu waa maxay ayaan safrayaa markaan leedahay khamiistaa dhexdeeda ayaan safrayaa weeyi oo macnihii dhexnimadii baa ku jira laakiin eeg dhex waa inaad laabud ka dhadhansataa haddii dhexda aad ka dhadhansan weydo shaygu isagoo zabana ama makaan ah haddaan dhex ka dhadhansan weyno daraf ma aha darafnimadii uu ka baxay haddii ereyga dhexda ah iyo ku dhex jir laga dhadhansan waayo waxaan idhi maalan sabtidii baa timid baldhe jaaa yowmu sabti maalintii sabtidu way timid maxay noqonaysaa markaan intaa le jaaa yowmu sabti maalintii sabtidii ayaa timid baynu nidhi haddaba markaan idhaa jaaa yowmu sabti sabtidiibaa timid eeg sabtidan ma waxaan ka dhadhansanaynaa sabtida dhexdeediibaa timid mise sabtida lafteediibaa timid waa maxay sabtida lafteedii saw maaha fii kuma jirto saw maaha haddaba darafnimadii way ka baxday iyadoo maalina waaba faacil maanta jaaa waa ficil ayaa faacilu ah jaaa waxa yimid yowmu sabti yaa yimid oo jaadan faacilu ah yoomka kolka darafnimadii way ka baxday maxaa sababay inay darafnimada ka baxdo ilan darafku mansuub buu ahaaye maxaa darafnimada ka saaray darafnimadan wax kale kama saarina fiidii baa laga waayey fiidii dhexda ahayd ayaa laga waayey oo wax ku dhex jiro oo dee dhexdaa imanaya ayaan jirin baabu darfi zamaani waa darfu zamaanka wa darfilmakaani iyo darfulmakaanka baabkii aan ku baranaynay labadaa daraf baan ku baranaynaa tacriifuhu tacriifkoogu waa ismu waqtin waqti ismigii ow makaanin ama makaan ismigii waqtiga iyo makaanka oo dummina la dhexgeliyey macnaa fii fii macnaheegii ayaa la dhexgeliyey idiraadan qiyaasnimo ayaana loo dhexgeliyey waxaynu nidhi ardayay markaynu darafka zamaan iyo darafka makaan aan doonayno inaan tacriifinno tacriifkii isdilaaxiga ahaa baan siinay laakiin kii luqadda maynaan siinin luqadda waxaa loo yaqaanaa darafka ama zamaan ha ahaado ama makaan ha ahaadee alwicaa almutanahil adraaf weelka afka ballaadhan baa daraf la odhan jiray oo carabtu ay odhan jireen luqa ahaan marka la doonayo waa alwicaa almutanaahil adraaf weelka afka ballaadhan ayaa horta daraf ah oo daraf marka aan doonayno inaynu sheegno weel af ballaadhan weeyaan luqada laakiin istilaaxa waa kan halkan inoogu qoran iminka darafka waxaa la yidhahdaa waraaqda galka yare lagu rido soo maaha miyuuna afkeygu ballaadhnay waraaqda galka yare lagu ridayo wuu ballaadhan yahay ismu waqtin waqti ismigii weeye ow makaanin ama makaan ismigii weeye waqtiga iyo makaanka oo dumina la dhex geliyey macnaa fii fii macnaheegii ayaa la dhexgeliyey idiraadan qiyaasnimo ayaana loo dhexgeliyey culimo waxaad u fiirsataa waxaa lagu leeyahay tacriifka hadda darafka zamaan iyo darafka makaan kow shardiga koowaad waa inay ismu waqtin ow makaanin yihiin waa inay wakti magacu yihiin ama makaan waa inay magacu yihiin ardayay bal u fiirsada magacaygu muxuu daraf u noqon waayey muxamed muxuu daraf u noqon waaye muxamed madaraf baa magaca muxameda markaan doonayo inaan sheego muxamed madaraf baa jawaabtu waa maya oo magaca muxamedihi daraf maaha maxaa sababay oo magaca muxamedihi uu daraf u noqon waayey markaa aagaag may wakhtina magacu ma aha makaanna magacu ma aha labadaa midna magacu maaha markaa wakhtina magacu ma aha makaanna magacu ma waayo muxuu labadaa magacu ku noqon waayey dee maxamed waa qof buu magacu yahay haddaba waxa daraf la odhanayaa waa ismu waqtin ow makaanin shardi waa inuu waqti magacu yahay ama makaan waa inuu magacu yahay labadaa mid ahaan waa inuu magacu noqdo kow dummina waa in la dhexgeliyo macnaa fii fii macnaheegana waa in la dhexgeliyo macnaha fiina waa in laga helaa fii macnaheega waa inaad ka heshaa waxaan ku idhi makaanuka makaanun murtaficun baan ku idhi bal u fiirsa hadda hadalkaa ah. makaanuka warniyahow makaankaagu waa makaanun murtaficun makaan sarreeya ayaan ku idhi ereygaa makaanuka ah hadda daraf ka dhigaa hadda waa makaana waa meel makaanuka makaanun murtafic makaanka hore iyo makaanka dambe midna ka dhigi mayna daraf oo maxaa sababay sao ka ismu ismu makaanina waxaa sababay culimo fii baan ku dhex jirin waxa sababay fii baan ku dhex jirin makaanu ka ku idhaa dee makaanka laftiisa adigu makaankaagan leftiisa ayaa makaan murtafica meel sarraysaa laakiin makaanka dhexdiisaa sarreeya ma aha makaanka laftiisaa sarreeya macnihii fii ayaa laga waayey kol haddii macnaha fii laga waayo ama ismi makaan ha ahaado ama ismulwaqti ha ahaadee darafnimadii wuu ka baxay markaana idiraadan baynu nidhi idiraad idiraad waa qiyaasanoo waa mar kaste ha laga helo makaanka iyo zamaanka fiida ha laga helo macnihiiga ereyga idiraadan ah waa maxay qiyaasnimo weeye idiraadan waa qiyaasnimo waxaana culima loo jeedaa ereyga idiraadan ah mar kastoo magaca makaanka iyo magaca zamaanka ee fiidu ay ku dhex jirto aynu aragno waa in fiidii laga helayo oo mararka qaarna haddii fiida laga helo mararka qaarna fiida laga waayo ayaa la diidayaa maalan eeg hadda darfulmakaanka mukhtaska la yidhaha soo maydaan maqal darfulmakaan mukhtas miyaad maqasheen culimo haddaydaan maqal ardayay oo dee kitaabkii idinku horreeyey uu keni yahay darfulmakaanka mukhtaska ah waxaa la yidhaahdaa waxa makaan iyo meel magacu ah laakiin mitiro la yaqaanana ku fadhiya eeg mitirada la yaqaano hadduu ku fadhiyo ayaa la odhanayaa waa darfulmakaan mukhtas ah shaygu hadduu darfulmakaan mukhtas a yahay marka ficilka dakhala a ah lagu daro fii baa laga dhadhansanayaa iminka bal masaajidkii baan galay dheh masaajidkii baan galay yaa carabi ku odhan karaya dakhaltu lmasjida masjidkaasi waa eeg waa ismu makaan saw maaha fii baynu ka dhex dhadhansanaynaayoo masaajidka waad dhex gashay saw masaajidka maadan dhex gelin fii baan ka dhadhansanaynaa laakiin idiraad maaha oo masjidkan haddii dakhalada laga daayo oo jelesa la keeno fiidii la dhadhansan maaye qasab weeye in fiidii la qoro bal masaajidkan dhex fadhiistay dheh eeg jalastulmasjida maaha af carabi ardayow jalastulmasjida odhan maysid saw kolkan maadan lahayn dakhaltulmasjida laakiin jalase haddaad ka horraysiisood ficilkii dakhalo jalase ku beddesho fiida waa inaad qortaa maxaad odhan jalastu filmasjid baad odhan kolkaa fiidii lagama tegi karayo waad qoraysaa jalastu filmasjid waa inaad tidhaahdaa laakiin dakhaladu way ka maarmaysaayoo dakhaltulmasjida baad odhan haddaba dakhaladani darfulmakaanka mukhtaska ah marka ay gasho dee idiraad maaha fiidan laga dhadhansanaya iyadan uunbay u gaar tahaye ficilada kale laga dhadhansan maayo haddii laga tago waa in la qoraa markaa tacriifuhu darafka tacriifkiisu waa ismu waqtin wixii waqti magac u ah ow makaanin amase makaan magac u ah oo dummina la dhexgeliyey macnaa fii fii macnaheega ayaa la dhexgeliyey idiraadan qiyaasnimo ayaa loo dhexgeliyey waa idiraad waa qiyaasnimo oo ficil kaste markaynu u eegayno waa in laga dhadhansadaa wa yunsabu waa la nasbinayaa darfu zamaani darfu zamaanka jamiicuhu dhammaantii cilmu darfu zamaanka oo dhan waa la nasbiyaa hadalkaa maxaan uga jeedaa darfu zamaanka dhammaantii waa la nasbiyaa markaan ku leeyahay darfu zamaanka waxaa loo qaybiyaa inuu mukhtas yahay saacado kooban iyo daqiiqado kooban inuu leeyahay sida yowmulkhamiis oo kale dee waa labiyo toban saacadood ama wax ka yar ama wax ka yara badan sawxaynkaama yowm khamiis oo kale markaan idhaa waa darfu zamaan mukhtas ah iyo inuu darfu zamaanku mubham yahay oo mukhtasba uuna ahayn sida xiinan oo kale xiinan ereyga xiinan a ah macnihiisu waa maxay waa zamaane waa wakti uun wakhtigaasi ma xadidna waa hal saacna odhan maysid waa hal sanona odhan maysid waa qayb xilliga ka tirsanun xiinan waa xilli uun laakiin ma xadidna mubham baa la odhanaya iyo qaybta saddexaad oo maasiiqo la yidhaha maasiiqa maasiiquhuna waxa weeye masderka ficil alla ficilka aad aragto ayaa laga dhalaashani masder miimiya oo kale ama daraf miimiyaa laga dhalaalin oo waxaa la odhanaya marka jeles markaan eego majlis baan odhan majlis majliskaasina waa daraf zamaanoo waa xilliga la fadhiisto tacaalow haadaa majlisunaa baan idin odhanaya warkaalaya xilligii aan fadhiisan jirnay baa gaadhaye ma ila socotaa hadda waxaan ku odhanayaa tacaalow haadaa mustaraaxuna xilligaan nasan jirnay ayaa gaadhayo kaalaya mayla socotaa hadda kolka eeg majlis iyo maqcad iyo waa darfu zamaan iyo darfulmakaanba way noqon karaan maqcad xilliga la fadhiistana waad ku macnayn meesha la fadhiistana waad ku macnayn fadhiisiga laftiisana waad ku macnayn oo saddexdaa macno ayuu maqcadku leeyahay maqcad haddaad aragto maqcad saddex macno ayuu af carabiga leeyahay saddexda macno waxa weeye inaad master ka dhigto ood maqcad tidhaahdo fadhiisiga qucuuduu la macno yahay maqcad fadhiisiga laftiisa inaad tidha waa masder markaa mafcuululmutlaqi aan soo marnay iyo inaad maqcad darfu zamaan ka dhigto oo goorta la fadhiista aad tidhaa iyo inaad maqcad darfulmakaan ka dhigto meesha la fadhiista aad tidhaa saddexduba waa suurtagal maqcad marka aan macnaynayno sida majliskuba suurtagal u yahay haddaba darfu zamaanku culima waa saddex qaybood inuu mukhtas yahay sida yowmulkhamiis iyo inuu mubham yahay sida xiinan iyo inuu maasiiqo yahay oo mid ficil laga keensaday uu yahay sida maqcad oo kale saddexdaa darfu zamaanba mansuub laga dhigayaa darfu zamaanka saddexdiisa qayboodba waa mansuub saddexda qaybood ee darfu zamaanku waa maxay baynu nidhi inuu mukhtas yahay sida yowmu alkhamiis iyo inuu mubham yahay sida xiinan iyo inuu maasiiqo yahay sida maqcad saddexda qayboodba mansuub baynu ka dhigi darfu zamaan markuu yahay amaa darfulmakaan markuu yahay darfulmakaan darfulmakaanka laba qayboodba ayaa mansuub noqda darfulmakaanka laba qaybood ayaa mansuub noqda labada qaybood ee darfulmakaanka mansuubkiihi waxa weeye darfulmakaankani inuu yahay mubham hadduu mubham yahay waa mansuub waa amaama oo kale amaama almasjid ama fawqa oo kale ama taxta oo kale darfulmakaanka qaybta mubhamka la yidhaahdaa waa mansuub waa kow qaybta maasiiqaha la yidhaahdaana sidoo kale waa mansuub waa laba laakiin darfulmakaanka qaybta mukhtaska la yidhaah mansuub ma aha masaajidku waa mukhtas oo daartu waa mukhtas oo hargaysi waa mukhtas hargayse iminka masalan mitirro ama kiilomitiro go-an sow ma inta hargayse la yidhahda mise dhulkao dhani waa wada hargaysa sow cabir go-an magaaladu kuma fadhido kol haddii uu dee hargayse ay mitirro go-an ama kilomitirro go-an ay noqonayso masaajidkani cabir gaara ah hadduu noqonayo gurigu mee cabir gaara ah hadduu yeelanayo la isla garanayo darful darfulmakaan mukhtasabaa ah la yidhaha isagu mansuub ma noqdo darfulmakaanna ma noqdo darfulmakaannimo ku nasbin maysid ama fiidaad iskaga dari ama wax nasculkhaafid la yidhaha baad ku nasbini ama wuuba ka baxayaa darafnimadiiba wa yunsabu waa la nasbinayaa darfu zamaani darfu zamaanka waa la nasbin jamiicuhu dhammaantii ayaa la nasbin darfu zamaanka gebi ahaan waa la nasbin oo jamiicuhudaa maxaan uga jeedaa saddexdii qaybood baan uga jeedaa mukhtaska mubhamka maasiiqaha walmubhamu mubhamka ayaa la nasbin iyo wa maasiiqaka maasiiqaha la yidhaa oo min darfi lmakaan darfulmakaanka ka tirsan darfulmakaanka maxaa la nasbinayaa baynu nidhi laba qaybood waa mubhamka iyo waa amaamo oo kale ama fawqo oo kale ama taxto oo kale iyo maasiiqaha oo maqcad ah waanigii ku yidhi ereygan maqcadihi mar darfu zamaan bay noqono waa xilliga la fadhiisto marna darfulmakaan bay noqono waa meesha la fadhiisto maqcad wa annaa kunnaa naqcudu minhaa maqaacida markii ay lahaayeen shayaadiintu maxay u jeedeen wa annaa kunnaa naqcudu minhaa maqaacida jinku markuu lahaa muxuu u jeeday maqaacidaasi ma darfu zamaan baa mise waa darfulmakaan aayadda qur'aanka ah wa anna annagu kunnaa waxaanu ahay naqcudu kuwii fadhiista minha xaggeega maqaacida meelo la fadhiistaan fadhiisan jirnay bay yidhahdeen maqaacidadaasi waa maxay waa darfulmakaan wey war waa makaan aayadda qur'aankaas maqaacidaasina waa maqcad la jamciyey kolkaa maqcadka kursigan waa la odhanayaa kursigan maqcad waad odhan kartaa eyna maqcadii baad odhan aw halkaan ku fadhiisan jira waa kursigii dee meesha la fadhiista ayaa maqcad la yidhaahdaa haddaba sidaynu tilmaannay darfuzamaankana gebi ahaan waa la nasbin baynu nidhi darfulmakaankana qaybta mubhamka iyo qaybta maasiiqaha abaa la nasbin ama almukhtasu ka mukhtaska ah oo min darfi lmakaan darfulmakaankaa sida masaajid iyo hargeysa falaa yumkinu suurtagal maaha nasbuhu in nasbiyo lianna alcaraba carabi lam tansibhu mayna nasbinin carab baana horta nasbinin ogow culima halkaa su-aal baan isweydiinaya inaad ila qabtiin in kale ma garanayo waxaan isweydiinayaa carabi maxay ugu kala eexatay labada daraf labada daraf waa labadee darfu zamaanka iyo darfulmakaanka sababta ay carabi ugu kala leexatay ugu kala eexatay ma heli karnaa ilan waxay idhahdeen darfuzamaanku saddexdiisa qayboodba waa mansuub bay yidhahdeen darfulmakaankana qaybta mukhtaska a ah bay yidhahdeen mansuub maaha hadda ma ila socotiin maxay carabi darfuzamaankana mukhtaska oo yowmulkhamiisa mansuub uga dhigtay masaajidkana ay mukhtaska isagoo mukhtas oo makaan ah ay mansuub uga dhigi weyday culima waxaa jira marka la marayo falsafadda marka la joogo cilmiga falsafadda marka la marayo ama cilmiga balaaqaduba way soo qaadataaye marka la marayo waxaa la og yahay dalaaladu inay saddex qaybood tahay dalaaladu waa saddex qaybood haddaad tidhaa waxaasa ah waxaa i tusiyey waa saddex qaybood eeg dalaala alcaqliya iyo dalaala alcaadiya iyo dalaala luqawiya baa loo qaybiyaa caqligaagu waxbuu ku tusinayaa qof iminka dhakhtarka yaallo waa meyd laleeyaho duuduubani hadduu qufaco qufacaasi waxbuu ina tusinayaa ee muxuu ina tusiyey ar alculima qufacaasi muxuu ina tusiyey inuu nool yahay buu ina tusiyey haddaba maag qufacan qofkii meydka laga aaminsanaayo ee la maydhay ee la kanfay hadduu qufaco inuu nool yahay buu ina tusiyey se u dalaalo ka mida ma aha qiiq haddaynu aragna ka warrama qiiq qiiq weyn oo halkaa ka baxaya haddaynu aragna ka warrama meel gubanaysa sow inama tusinayo waa dalaalada nooc ka mida weey jaa'a haddaanku idhaa ka warrama ma ku tusinaya haddaba culima dalaalada isku soo geeyo dalaalada waxa loo qaybiya dalaalada waxaa la yidhahdaa dalaala almudaabiqa iyo dalaala tadamuniya iyo dalaala aliltizaamiya saddexdaa dalaala dalaalada loo qaybiyaa shaygu waxbuu i tusiyey markaad leedahay mudaabaqa ahaan buu igu tusiyey waa la yidhaahdaa maya ee tadamun ahaan buu igu tusiyey ayaa la yidhaahdaa maya ee iltizaam ahaan buu igu tusiyeyna waa la yidhaahdaa saddexdaa dalaalo ayaa jira mudaabaqa ahaan markaad leedahay mudaabaqo waa lafdigani wixii loo dejiyey oo dhammaystiran markuu ku tuso iminka maxamed yaa loo dejiyey anigoo dhan saw maxamed layma yidhaah haddii haddaba maxamed anigoo dhan uu ikaatu siiyo waaba mudaabaqo tadamuniyaduna waa qayb markuu ku tuso qayb maxamed baa lagu yidhioo waxaad fahantay u madaxa oo qudha madaxayga unbaad garatay haddii magacan maxamedi aniga badhkay uun uu ku tusayo oo gebigay uuna ku tusaynin markaa maxaa la odhanayaa tadamuniyaa la odhanayaa tadamuniya iltizaamiyaduna waxa weeye tukun baan ku idhi oo halkaad shimbir ka xasuusan lahayd unbaad madow xasuusatay tuke markaan ku idhi tuke ama dhuxul dhuxul unbaan idhioo halkaad shay yaroo la shita ka xasuusan lahayd unbaad madow xasuusatay sheekh dhuxusha iyo madowgu waa kala gaar soo kala gaar maaha madowgu dee waa waxyaabo badan baa madoobaan karo bahalkana xataa madow makarafoonkana xataa madow madow unbaad dhuxul markaan idhi baad yar xasuusatay waa iltizaamiya la yidhaha noocaas oo kalea waxay ka baxsan tahay shaygii loo dejiyey kulligiina ma juskiina ma aha waa shay khaarijka ah baan ku uhi shay khaarijka ah weeye waxa ugu awood badan dalaalada mudaabaqada yaa ugu awood badan dalaalada mudaabaqada waayo waa lafdigan inuu ku tuso loo dejiyey oo dhan waxaa ku soo xiga dalaalada tadamuniyada waayo tadamuniyadu waa lafdigani wixii loo dejiyey qayb ka mida un markuu kutusayo tadamuniyadu hadda maalan hadda maalan ficilka ma taqaanin jaaa jaaa laba macnaa loo dejiyey carabiga inuu itusiyo jaaa waxaa loo dejiyey zaman tegey iyo masder inuu itusiyo jaaa maxaa loo dejiyey baan idhi jaaa wuu yimid weeyaane saban tegey iyo masderka imaatinka ah labadaa inuu iwada tusiyo afcarabiga loo dejiyey jaaa haddaba hadday labadaa iwada tusiso maxay noqon mudaabaqo hadday jaaa masderuni tusiso ka warrama tegid qura un haddaan ka qaato ka warrama jaaa tegidun haddaan ka qaato ka warrama oo sabankii tegid aan ka tago tadamuniyay noqonaysaa haddii jaaa makaan ay itusta ka warrama ama zabanba hadday itusta jaaa wuu yimid markaan ku leeyahay hadday makaan itusto makaan ka warrama makaan waayo makaanku jaa'ada macnaheegii kulliga ahaana ma aha macnaheegii badhka ahaana ma aha haddaba waxaa la yidhi culimo carabi waxay ugu kala eexatay darfuzamaanka iyo darfulmakaanka darfuzamaanka oo dhani waa ficilka juskii oo dalaaladiisaa tadamuniye ah darfu zamaanka dalaaladiisu waa maxay ficilku uu inagu tusinaya waa tadamuniyo waayo ficilku muxuu ina tusay zaman iyo iyo masder dee zamankii muuna darfu zamaankii ahayn jaaa hadda hadday zamani tusto tusida zamanka ayay tustay waa maxay ma mudaabaqa ma tadamuniya ma iltizaamiya waa tadamuniyayna waa barhkii dee hadday imaatim iyo zaman wada socda i tusto waa mudaabaqo hadday zaman qura i tusto ama masder qura i tustana waa tadamuniyo hadday makaani waa iltizaamiyo haddaba dalaalada ficilka ma haysaa uu itusinayo darafka zamaan iyo dalaalada ficilka uu itusinayo darafka makaan labadaa dalaalo yaa xoog badan ardaya labadaa dalaalo yaa xoog badan ta zamaanka mise ta makaanka ta zamaankaa xoog badan waayo ta zamaanku maxay ahayd tadamuniyay ahayd ta makaankuna maxay ahayd iltizaamiyay ahayd kolkaa labada dalaalo maadaamay kale xoog badan yihiin darfu zamaanka oo dhan ficilku u nasbisan karay ilayn dalaaladiisaa xoog badane laakiin darfulmakaanka dalaaladiisaa daciifahoo ma wada nasbisan karo waa culimmadu sida ay ku sharxeen ee ugu ansabsan wa yunsabu waa la nasbinayaa darfu zamaani darfu zamaanka jamiicuhu dhammaantii ayaa la nasbin walmubhamu mubhamkana waa la nasbin iyo wamaa siiqaka maasiiqaha ah oo min darfi lmakaani darfulmakaanka ah ama almukhtasu mukhtaskii oo min darfi lmakaani darfulmakaanka ah falaa yumkinu suurtagal ma aha nasbuhu in la nasbiyo mukhtaska lianna alcaraba carabi lam tansibhu mayna nasbinin walianna dalaalata alficli ficilka tusintiisa lizamaani zamanu ina tusinayo ayaa aqwaa ka xoog badan min dalaalatihi tusintiisa lilmakaani makaanu ina tusinayo tusinta dalaaladu aw zamanina tusinaya waa tadamuniyaynu nidhi tusinta uu makaanina tusinayaana waa iltizaamiyaynu nidhi labadaa dalaalana aad bay u kala xoog badan yihiin amilatu darfi zamaan bal hadda darfu zamaanka tusaalayaashiisa ila eeg markaa ardayow ji'tu waxaan imid yowmaalkhamiisi maalin khamiisa ayaan imid ah walaalkaa darfu zamaankii waa ereyga yoom ah ayaa darfu zamaana ma mukhtas baa mise waa mubham mise waa maasiiqa ilan qaala tacaalaa alle ayaa yidhi naxnu aclamu annagaa u cilmi leh bimaa yaquuluuna waxa ay ku qowlayaan id yaquulu marka uu ku qowlayo amhaluhum ka ugu toosan dariiqatan jidahaan uu lahaa in labistum maydaan nagaanin ilaa yowman maalin mooye wax kale waxaan doonayaa away halkaana darafka ku jira darfu zamaankiihi waa yowman weeyi sumtu waxaan soomay yowma alinayn maalintii isniinta ayaan soomay halkaana darafka ku jiraa mee waa yowma alinayn qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo oo wuxuu yidhi yaa duuratan samaxa zamaanu lanaa bihaa xiinan waarjacahaa ila alsdaafi yaa durratan jawharay buu yidhi jawharta oo samaxa zamaanu wakhtigu uu noogu deeqay lanaa annaga bihaa iyada xiinan xilli oo wa arjacahaa uu ceshaday ila alasdaafi galkii uu ku ceshaday inan yaroo geeriyootaygu gabay ka tiriyay iranta geerideedii markuu gabay ka tiriyey wuxuu yidhi yaa duuratan zamaxaa samaanu lana bihaa xiinan wa arjacahaa ila alsdaafi yaa duratan jawharay buu yidhi jawharta oo samaxa zamaanu zamanku uu noogu deeqay lanaa annaga bihaa iyada xiinan xilli uu noogu deeqay wa arjacahaa uu haddana u ceshaday ilal asdaafi galkeegii uu dib ugu ceshaday oo qabrigiiya waxaan doonayaa culimo ereyga xiinan baa daraf zamaan ah ma mukhtas baa mise waa mubham waa mubham wey ereygan xiinan ihi waa mubham baynu nidhi xiinan maxaa lagu macneeyaa waxaa jira riwaayado ku soo arooray baa jira ereyga xiin ah inkastoo xadiidka ku soo arooray daciif yahay macnaha uu gudanayaa laakiin waa macno sax ah weeye waxaa jira ninbaa berigii saxaabada nebi maxamed oo nool bay ragga qaarkood wariyaan ayuu xaaskiisii ka dhaartay wuxuu idhi inana xiin kuu iman maayo xiinan kuu iman maayo ninkii nebi maxamed buu ka xishooday inuu u tago kolkaasuu abiibakar u yimid oo wuxuu idhi abiibakarow islaantii xiin baan ka dhaartay imisay xaaraan iga tahay abiibakar wuxuu ku yidhi intaad nooshahay oo dhan islaantaa ha u dhowaanin intaad nooshahay oo dhan iska ilaali islaantu xaaraan bay kaa tahay waa weligaaba dee markaa macnaheegu cumar buu u yimid oo wuxuu yidhi bal cumar war ka dabacsan inuu kuu sheego cumarow islaantii xiin baan ka dhaartay balka warbixi buu yidhi xiinku waa imisa afartan sanadood ka fogow buu afartan sannadood ba xaaraan kaa tahay xiinku waa afartan sanee iska ilaali afartankaa sano cusmaan buu u yimid oo cusmaanow buu yidhi bal adu ka warkeen xiinku waa intee cusmaan baa ku yidhi sanad iska ilaali islaanta xiinku waa sanade sanad ha u dhowaanin caliyu bnu abi aalib ayuu u yimid oo cali buu ku yidhi islaantii xiin baan ka dhaartaye bal xiinka ii macnee waa imisa cali baa ku yidhi habeen iyo maalin uun iska ilaali ka warran afartaa saxaabi midba warkuu sheegay mayna kala duwanayn nebi maxamed buu u tegey bay yidhaahdeen ninkaasi markaasuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiioo saxaabadii ugu qiimaha badnayd baan wax soo weydiiyey nin kastiba jawaab noocaasu isiiye markaasaa u yeedh lagu yidhi afarta ninba abibakar baa la war inuu xiinku weligaaba yahay xaggeed ka keentay aayaddan qur'aanka aan ka qaatay buu yidhi ilaahay uu ku leeyahay wa ammaa hamuuda fa matacnaahum ilaa xiinin weligoodba waanuu raaxaynay reer hamuud xiinku inuu weligiiba yahay anuu aayaddaasaan ka qaatay buu yidhi cumar baa lagu yidhi hor xiinku inuu afartan yahay xaggeed ka keentay wuxuu yidhi xiinku inuu afartan yahay aniga laftarkaygu waxaan ka keenay aayad qur'aanoo ilaahay ku yidhi hal ataa cala alinsaan xiinun min addahri lam yakun shayan madkuura waa afartankii sane nebi aadan dhoobada ahaa buu yidhi cusmaan baa loo yeedho waxa lagu yidhi arya cusmaanow xaggeed ka keentay adigu sanad inuu xiinku sanad yahay xaggeed ka keentay aayaddan qur'aanka aban ka soo qaatay buuhi ilaahay rasuulkiisiiyo wuu ilaahay ku leeyahay tu'tii ukulahaa kulla xiinin dhirta markuu ilaahay ka warbixinayay muxuu ina yidhi tu'tii waxay keeni ukulahaa midhaheega kulla xiinin dee dhirtu waxay midhaysataa sanadkii waa mar waa kulla xiinin ay kulla sanatin caliyu bnu abi aalib baa lagu yidhi adu caliyow inuu xiinku maalin iyo habeen yahay xaggeed ka keentay aayaddanaan ka keenay buu yidhi aayaddu waa aayadee fa subxaana allaahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuun xiina tumsuun wa xiina tusbixuun markaad galabaysatid iyo markaad waabariisatid oo dee gelin horiyo gelin dambe maalin iyo habeen adigoo almuhim markuu sidaa u soo arooray xadiidkan yidhaahda maadara maqasheen asxaabi ka nujuum biayihim iqtadaytum ihtadaytum asxaabi aniga asxaabtaydu ka nujuum waa xidigaha oo kale biayihim iqtadaytum kooga aad ku dayatiinba ihtadaytum waad ku hanuunaysiin sababtii uu ku soo baxay baa ahayd riwaayadan hore culimada ahlu xadiidku xadiidka daciif bay ku tilmaameen inuu yahay ragga qaarkoodna wax ka hooseeyayba ku tilmaameen laakiin macnaha xiinka loo soo deliishanaya waa macno sax ah xiinku intaasoo macno ah inuu leeyahay waa macno sax oo dee nin kastaaba aayad qur'aana ayuu sheegaya waana sax sax bay tahay haddaba xiin waa xilliyo ama ha ahaato habeen iyo maalin ama ha ahaato sannad ama ha ahaato weliga xiin adu waa xilli uun xilli baa la odhanayaa xiin markaynu macnaynayno saafartu waan safray yowmal axadi maalintii axadda ayaan safray ereygaa yowma ka warran yowma waa darfu zamaan mukhtasar qaala abualcataahiya wuxuu yidhi wakulu mumallakin sayasiiru yowman wamaa malakaad yadaahu macaan turaaba mufaacalatuun mufaacalatuun facuulun mufaacalatuun mufaacalatuun facuulun wuxuu idhi wakullu mumallakin qof kaste oo boqortooyo la siiyey oo melig laga dhigay wa kullu mumallakin qof kaste oo boqortooyo la siiyey oo melig iyo boqor laga dhigay sayasiiru wuxuu noqon doonaa yowman maalin uun wamaa malakat isaga iyo waxay milkiday yadaahu gacmihiisu macan si wada jira turaaban caray noqon doonaan war qof kastaoo boqor ah ama boqortooyo la siiyey iyo wixii la siiyeyba maalin maalmaha kamid mida unbay ciid noqon doonaan waa xaqiiqo weeyaan inay maalin ciid noqon doonaan wa kullu mumallakin sayasiiru yowman wamaa malakat yadaahu macan turaaba halkaa darafka zamaan ee ku jiraa waa kee waa yowman weeye yowman ayaa darafkii zamaan ah daraba ismaaciilu ismaaciil baa garaacay alwalada ka yar ayuu garaacay amaama almucallimi mucallimka hortiisuu ku garaacay ereygaa amaamihii darfuzamaan zamaan maahee darfulmakaan ayay noqotayoo waa qaybta soo socota tusaalaheegii weeye dahabtu waan tegay leylata alkhamiisi habeenkii khamiista ahaa ayaan tegay waa leyladaa saaxuju waan xajin doonaa alcaama alqaadima sanadka soo socda in shaa allahu tacaala allah hadduu yidhaa waan xajin doonaa ereyga alcaama ah ayaa darafkii zamaan ah sidaynu arkayno amhilatu darfi lmakaan darfulmakaanka tusaalayaashiisa ayaynu halkanna ku arki doonnaa insha allah darfulmakaanka ayaan doonaynaa inaan tusaalayaashiisa halkan ku aragno waqaftu waxaan istaagay amaama almasjidi masaajidka hortiisaan istaagay yaa darfulmakaana markaan idhaahdo amaama almasjid markaan idhaa ereyga amaamaa ayaa darfulmakaan ah waana qaybtii mubhamka la odhan jiray jalasa almucallimu mucallimkiibaa fadhiistay amaama alfasli galaaska hortiisa yaa darfulmakaana halkaana amaama ayaa darfulmakaan ah qaala shaacir gabayaa ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi وهيها أنت لا يجدي المقصير عذره أمام إله الخالق في ساحة الحشر فعول مفاعلون فعول مفاعلون فعول مفاعلون فعول مفاعلون وهيهات ألا فوق أبو يري laa yujdi u faa'iidayn maayo almuqasira ninka gaabiya ee waajibaadkii ilaahay ku lahaa ka gaabiya cudruhu cudurdaarka uu la imanayo hadduu waajibka ilaahay ku saaray aad ka gaabiso ilaahay haddaad istidhaahdo cudurdaara u sheego cudurdaaradaasi ma faa'iiday kuu keeni ilan ilaahay xaqiiqadaaduu og yihee iyo inaad ka gaabisay ayuu og yihee wahayhaata fogaa laa yujdi inuu faa'iido u keeno laa yujdi faa'iide u keeni maayo almuqasira ninka gaabiya cudruhu cudurdaarkiisu amaama ilaahi lkhalqi ilaaha khalqiga oo dhan hortiisa fii saaxati alxashri maalinta qiyaamada maalinta qiyaamada haddaad istidhaahdo adoo waajibkii ku saarnaa ka gaabiyey haddaad istidhaahdo ilaahay cudurdaaru keen cudurdaarkaagu waa waxba kama jiraan amaama ilaahi lkhalqi baan doonayaa ereyga amaama ah waa darfulmakaan waqafa saariqu tuuggii baa istaagay khalfalbeyti guriga dhabarkiisa dambe ereyga khalfa ayaa darfulmakaan ah khalfa qaala muxamed aala khaliifa wuxuu yidhi moxamed aala khaliifa nin la odhan jirayna la taksha sayfan min albaqi walaa qalaman fagaarat llahi fowqa sayfi waalqalami laa taksha warniyaho ha ka baqin sayfan seef ha ka baqin min albaaqiin ninkaa daalimka ah kaaga timaada walaa qalaman qalinna ha ka baqin laguu soo qoro waraaq yaroo waa lagugu xidhayaa lagu yidhaa waxba ha ka baqin seef kurka lagaaga gooyo iyo amar lagu yidhaahdo madaxtooyu ka soo fuleeyo waa lagugu xidhayaa intaa midna ha ka baqin waayo faqaaratullaahi ilaahay weerarkiisa ayaa fowqa sayfi seefta ka sarreeya walqalami iyo qalinkaba ka sarreeya hadduu ilaahay weerar kugu soo qaado cidna kuma badbaadin karto waxaan doonaynaa darfulmakaanka aan u jeednaa waa fawqa sayfi ereyga fawqa waa darfulmakaan waa qaybtii mubhamka ahayd weeye yaqifu daa'iru shimbirku wuxuu isku taagayaa fawqa shajarati geedka dushiisa fawqadaasaan uga soconnaayo iyaduna mubhamkiiya faman ibtaqaa qaala tacaala alle wuxuu yidhi faman ibtaqaa ninka raadiya waraa'a daalika intaa kadib fa ulaa'ika kuwaasi hum ulcaaduun iyagunbaa xadgudub samaynaya waxaan doonayaa waraaa ereygaa waraaa daalika intaa gadaashooda waraaa kelmadda waraaa ah waa darfulmakaan waana qaybta mubhamka ah naamat ilqidatu bisadii waxay seexatay taxta daawula miiska ayay hoos seexatay darfulmakaanku waa ereyga taxta ah waana qaybta mubhamka ah aqsaamu darfi zamaan darfu zamaanku intuu u qaybsamayo iyo darfulmakaankaba bal hadday la mukhtasun waa saddexdii qaybood baan halkan ku sheegaynaa mukhtasunka koobaad waa mukhtas huwa isagu maa yaqacu waa ka dhacaya jawaaban jawaab ayuu u dhacaa limataa kelmadda mataa'a ah ayuu jawaab u dhacaa darfu zamaanka qaybta mukhtaska la yidhaahdaa mataa ayay jawaab u dhacdaa sida yowma alkhamiis oo kale kelmadda yowma alkhamiis mataa bay jawaab u dhacaysaa maxaa lagu odhan mataa ji'ta baan ku idhi maalan mataa ji'ta war goormaa timid maxaad iigu jawaabi mataa ji'ta markaan idhaa jiitu yowma alkhamiis baadi odhan waa erayga mataa shayga jawaabta u dhaca ayaa mukhtas la odhan ow maa dalla ama waa ka kutusa calaa miqdaarin miqdaar iyo qiyaas mucayanin la cayimay oo min azamaani zamana ama qadar cayiman oo zamana saacada la yaqaana leh ayuu kutusayaa ka labaadna waa mubhamun mubham huwa mubhamku maa laa yaqacu waa ka aan dhacaynin jawaaban limataa mataa buuna jawaab u dhicin ow amase maadalla waa ka kutusa calaa miqdaarin miqdaar ayuu ku tusaa hayri mucayanin aan la cayimaynin walaa maxduudin aan la xadidayninna sida milu xiinin oo kale ereyga xiinin ah ka saddexaad waa maasiiqa kaynu leenahay waa la soo shiilay ama waa la soo dhalaaliyey maasiiqa baa la ficil baa laga dhalaashaday huwa maa kaana waa ka ahaada mutaxidan mid la midoobaya maca caamilihi caamilkiisa miciisa lishtiqaaq ishtiqaaq oo isku ficil baa laga ishtiqaaqday oo markaan idhaahdo jalastu waxaan fadhiistay majlisa caliyin halkuu cali fadhiisan jiray majliskani waa eh, darfulmakaanna wuu noqonayaa darfuzamaanna wuu noqonayaa xilliguu cali fadhiisan jiray haddaan idhaahdo majliskaasi waa darfuzamaan wuxuuna la midoobay jalasada oo isku ishtiqaaq wey juluus baa laga soo wada ishtiqaaqday waa mila majlisin oo fii qawlika ku jira jalastu waan fadhiistay majlisa caliyin markuu ali fadhiisay xilliguu cali fadhiisan jiray baan fadhiistay xilli waa darfuzamaan markaa saddexdaasoo culima darfuzamaanku u qaybsamaya aqsaamu darfi lmakaan darfulmakaanka qaybihiisa ayaynu halkan ku arkaynaa isna waa saddex qaybood aqsaamu darfi lmakaan waa mubhamun mubham huwa maa lam yakun lahu suura waa waxa aan suuro lahayn walaa xuduudun xuduudna aan lahayn maxsuuratun la koobo xuduud la koobana male suurado la yaqaan suwar la yaqaanana male oo dee xuduuddiisu ay kooban waa sida addaa'iru shimburku fawqa shajara geedku ka sarreeya kelmadda fawqa oo kale mukhtasun weeyi ka labaadna huwa maa lahu suuratun wa xuduudun maxsuura waa waxa suuro maxduudo ah leh ama xuduud la yaqaano leh sida jalastu fi lbeyti isaga waxaynu soo nidhi mansuub noqon maayo wa taafiida lagu daray jalastu fi lbeyti ka saddexaad waa maasiiqa huwa maa kaana mutaxidan waa ka la midooba maca caamilihi caamilkiisa fi sida mejlisoo fii qowlika hadalkaaga ku jira jalastu waan fadhiistay majlisa cumara umar halkuu fadhiisanayey darfu zamaanka yaa ku camalfala culimo afar qodob oo darfu zamaanka ku camalfala ayaan halkan ku soo qorannay yacmalu waxa ku camalfalaya fi darfi darafka maayeli waxaan soo socda darfu zamaanka iyo darfulmakaankaba waa alficlu laazim ficil laazima ayaa ku camalfalaya sida saafartu waan safray yowma alkhamiisi maalintii khamiistii yowmadaa iminka saafaro oo laazima ku camalfashay ka labaad alficlu lmutacadi waa ficil mafcuul qaata sida darabtu saariqa tuuga waxaan ku garaacay amaama amaamalbeyti guriga hortiisa amaamada darabo oo mafcuul qaadataa ku camal falaysa ismulfaacili ismi faacil sida ana shaaribun anigu waxaan cabaa alcasala malabka qubaylada casri casarka in yar ka hor baan cabaa qubayladaas ma arkaysaa shaaribka ismiga faacil baa ku camalfalaya ka afraad waa almasdar sida acjabanii waxa iga yaabiyey sawmuka soonkaaga yowma alkhamiisi maalinta khamiista aad soomayso kelmadan yoom ah soomka ayaa ku camal falaya bal axkaamta uu leeyahayna halkan aynu eegno min axkaamihi darafku axkaam buu leeyahay sida la og yahay wujuubu nasbihi in la nasbiyo ayaa waajibaya idaa tawafarad lahu shuruud shuruuddu markay u dhammaystiranto jawaazu xadfi caamilihi caamilkiisa waa la xadfi karaa lidaliilin baa loo xadfi karaa marka daliil loo helo sida mataa saafara caliyun cali goormuu safray baa lagu yidhi markaasaad ku jawaabtay yowmalaxad maxaa ka maqan yowmalaxad saafara yowmalaxad jawaasu tacadudihi inuu bato ayaa iska bannaan oo waxaad heli kartaa hal ficiloo saddex daraf iska qaadanaya ama laba daraf iska qaadanaya sida umkuth hunaa asmunan tusaalahan maxamed ibnu maalik ba alfiyadiisa ku soo qaatay umkuth hunaa asmunan umkuth ku nagow hunaa halkan asmunan xilliyo kelmadda umkuth ihi waa ficlu amar laba daraf bay qaadatay hunaa oo ah darfulmakaan iyo azmunan oo ah darfu zamaan haddaba darafku wuu tacadudi karaa oo jawaasu tacadudihi afar jawaasu jamcihi in la jamciyo ayaa banaan darafka oo darafku waa mufraduun odhan mayne eh waa iska bannaanta inaan jamac ka dhignaa sida azmunan oo filmithaali saabiq tusaalaha maxamed ibnu maalig umkuth hunaa azmunan uu yidhi azmunantu waa jamac weeyaan jamacaasina waa darafuna waad la socotaa barta ayuu cashirkeennii darafku ku dhammaaday laylisiyada ayaynu halkan ku arki doonnaa markaa atadriib alwal layliska koobaad istakhrij waxaad ardayow soo saartaa addarfa darafka soo saar fi lamhilati taaliya tusaalayaashan soo socda darafka ku jira ayaad soo saaraysaa istakhrij soo saar addarfa darafka fi lamhilati taaliya tusaalayaashan soo socda qaala tacaalaa alle ayaa yidhi wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen fi naari naarta ku dhex jiray likhasanati jahannama jahannama furaya khasanadoodii ayay ku yidhaahdeen udcuu rabbakum rabbigii noo barya yukhafif canna hanaga fudaydiyo yowman maalin uun min alcadaabi cadaabka hanaga fudaydiye kelmadda yowman awey qaala tacaala uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyey leylata siyaami habeenka soonka alrafathu inaad u gurguuratiin ilaa nisaa'ikum xagga dumarkiinna inaad u gurguuratiin kelmadda darafkii waa kelmadee waa leylata siyaam leyladaa weeye qaala tacaala alle ayaa yidhi inama nasii'u dibdhigu ziyaadatun waa ziyaado fi lkufri kufriga la ziyaadinayo yudalu bihi wuxuu ku luminayaa aladiina kafaruu kuwa yuxiluunahu caaman sanad bay xalaashanayaan wa yuxarimuunahu caaman sanadna way xarimanayaan waa caaman labada caaman wa yowma maalin ka sheekee yaxshuruhum uu dadka ilaahay soo ururin ka an lam yalbasuu inaynan nagaan baad moodaa ilaa saacatan saacad min annahaari maalina mooyaane waa saacatan ilan min anahaari min bay qaadatay xaraf jaara iyadu ye walaa taquulanna ha ku odhanin lishayin shay innii faacilun daalika kaa waan samayn doonaa qadan berri ilaa an yasha allah ilaahay inuu yidhaa mooyaane uu doono mooyaane wadkur rabbaka rabbigaa xus idaan nasiita markaad ilowdo waqul waxaad tidhaahdaa casaa an yahdiyanii wuxuu xaqiiqo ku yahay inuu ihanuuniyo rabbi aniga rabbigay liaqraba mid ka dhow min haadaa kan rashadan xagga rashadka iyo wanaagga waxaan doonayaa waa kelmadda hadan awey ah kelmadda hadan ah hadan waa darafkii zamaaniga ahaa altadriib athani layliska labaad mayiz waxaad kala saartaa bayna darfi lmakaan wa darfi zamaan fii maa yeli waxaan kaa rabaa inaad tiraa kaasina waa daraf makaan kaasina waa daraf zamaan yakhtabi'u waxa qarsooma nuuru nujuumi xidigaha iftiinkoogu nahaaran maalintii watala'lo wayna widhwidhaan leylan habeenkii xidiguhu maalintiina way dhuuntaan habeenkiina way iftiimaan war bal soo saara waxa darafka ah culimo waa leylan iyo iyo nahaaran labaduba waa maxay markaa labaduba waa darfu zamaan yasuumu almuslimuuna muslimiintu way soomayaan nahaara ramadaan ramadaanta maalinteeda ayay soomaan kullahu gebi ahaan lilaahi tacaala ilaahay ayay sarreeye u soomaan darafku waa kee waa nahaar waana maxay waa zamaan almu'minuuna mu'miniintu yuxyuuna way nooleeyaan alla yaalliya habeenada bilqiyaami taagni bay ku nooleeyaan aaway halkaana allayaaliya waana maxay waa zamaan qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi wاlkhaylu xawlaka wاlabdaalu caakifatun wاlbiidu tamlmacu wاraayaatu tantashiru wlkhaylu kiyay farduhu xawlaka adiga hareertaada ku sugan ay wlkhaylu kiyay farduhu xawlaka hareertaada ku sugan yihiin walabdaalu geesiyaduna caakifatun aad mooddo inay ictikaafsan yihiin walbiidu seefaha cadcadina talmacu ay waclaynayaan waraayaatu calanyaduna tantashiru ay sidaa u biglaynayso goob dagaala ayuu ninku ka hadlayaa walkhaylu xawlak sawir buu bixinayaa markaa goob baa la joogaa fardaha hareertaada tuban geesiyada ayaad mooddaa siday u fadhiyaan inay ictikaafeen seefaha ayaa waclaynaya raayadaha ayaa iyaguna biglaynaya goobtaa ayuu sawirkaa ka bixinaya maxay kula tahay markaa goobta sawirkaa uu ka bixiyey maxaa ku jira ereyada darf waa xawlaka waana maxay waa darfu makaan wey walkhaylu farduu xawlaka hareertaada ayay ku sugan yihiin walabdaalu geesiyaduna caakifatun wayba ictikaafeenba way fadhfadhiyaan walbiidu seefaha cadina talmacu way biglaynayaan waraayaatu calannaduna tantashiru way faafayaan qaala abulcataahiya raxmatullaahi calayhi wuxuu yidhi إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قول علي raqiibun maalinuun haddaad kelidaa noqoto keliday baan hayaa iska odhan buu leeyahay waayo war malag lagu raaciyey baa kula socda oo camalkaaga qoraya ayaa jira idaa maa khalowta markaad khaali noqoto addahra weligaa yowman maalin haddaad khaali noqoto falaa taqul ha odhanin khalowtu khaali baa noqday cidi ima arkaysa ha odhanin walaakin qul waxaad tidhaahdaa calaya raqiib mid ilaalinaya ayaa ila socda calaya raqiib mid aniga i ilaalinaya oo iga warhaya oo xaqiiqdayda og ayaa ila socda calaya raqiibun ka warrama culimo halkaa maxaa daraf ku jira laba erey baa ku jira waa addahra iyo iyo yowman weeye gabayaagaa weyni kelmadda uu gabayga ka tirinayo weligaa ha isku odhanin keligay baan ahay ah nin masriya qisa ku dhacday baa jirto oo qariiba runtii aad iyo aad ajiib u ah ajiib hadda ninkaasi wuxuu ka warbixinayaa inay jaarkiisa inan agoonihi ahayd inan da'yar ayuu nin guursaday markay dhowr ilmood u dhashay ayuu ka geeriyooday hantira ugama dhimanin carruurteedii yaryarayd ayaa waxay ku quudisay ayay weyday ninkani waa nin maalqabeenoo albaabkay ku garaacday albaabka markay ku garaacday ayay tidhi hanti baan kaa rabaa carruurtan inaad wax yaray cunaan ii ayaan kaa codsanaya markaasuu yidhi carruurta waan siini waxay cunaane laakiin naftaadaan doonaya doonayaaye adigu isku kay ogolow markaasay gabadhii ka noqotay ay tidhi taa ilaahay baan ka magan galay oo iskaga tagtay markay ka tagtay ayay duruuftii ku sii adkaatay nafta ayaa qabatay iyadoo naftu haysa ayay maalin dambe albaabka ku garaacday markaasuu intii uu maalinta hore ka codsaday ee xuma inuu ku sameeyaa ayuu maalintii labaadna ka codsaday markuu intii ka codsatay maalintan labaad baahida ayaa ridatay markaasay haye ku tidhi gurigii ayuu la tegey waxay ku tidhi kol haddaad doonayso xumaan inaad haddaad u badheedhay xumaan inaad samayso si fiican albaabka inooga xidh haye buu idhi albaabkiibuu xidhay markaasay tidhi daaqadahana inaga xidh markaasuu haye yidho daaqadihiina wuu wada xidhay markuu soo diyaargaroobay bay ku tidhi daaqad baa furana daaqaddaa inaga xidh markaasuu dib u noqdo noqdooo daaqadiibuu wada jeegareeyey markaasay ku tiri or daaqad baa furane eh. waxba ma furna buu yidhi daaqad baa furane eh, taa inaga xidh bay ku tidhi daaqaddaa furan ii sheeg buu yidhi ma arkayo dee itus buu yidhi waa daaqadii ilaahay bay tidhi daaqaddii ilaahay uu ilaahay inagala socday taa ayaa furan markaasuu ninkii aad iyo aad ayuu u murugooday inantani qaabka ay u fikiraysa iyo isagu nooca uu u fikirayo intuu ka duldhaqaaqay xumihii kuma samaynin ayuu hantidiina siiyey bilaash buu uga dhigay ii ducee buu ku yidhi oo ilaahay dabe dabka jidhkaaga ilaahay waxaan uga baryay bay tidhi inuuna naartu inayna karin ninkii dabka waxaa la sheegay inuu dabka sidaa gacanta intuu geliyey saa u qaadan jiray dabkan caadiga ah gacanta intuu geliyo saa u qaadan jiray markaasuu odhan jiray ducadii inantaasaan helayo horta tii adduunyadu wataasoo jidhkayga ma karta buuli laakiin ta aakharana ilaahay baan ka baryayaa buuli inayna jidhkayga karin insha allahu tacala culimo halkaasuu inoogu joogaya wallah subxana wa tacala alam